بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الأبشري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح نكاح الكساسين النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوضع أفضل الحسنات sida laakiin u badan waa sidaasoo caqdiga dhex maraaya labada qof ee isku guurinayo ee nikaxa la yidhaahda nusuuskaaga ayaadku waa halka dowmaadaala lakum walaa tantixu maanaka xalaalaalakum iyo jidda jeeda bimacnaa caqdi loo jeeda wixii ku soo nikaax bimacnaa watiga inay la socoto tafsiir iyo qarino kale oo fasinaysa in loola jeedo nikaaxaasi macnaha alwaqti wjimac wajih ka qowli xataa tankixa zawjan hayra xadiidkii rifaaca ee uu nabigu yiri calayhi salaam xataa tankixa usaylada waa fasiray in loola jeedo nikaaxaasi macnaa jimac xataa tankixa iyo xataa tijaani nikaaxu waa sunna sunnatu man salaf sunnatu alambiyaai warusul nabiyaashii iyo rusushii wadadoodii weeye ilahay baa ubaha ku le subxaana waqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wa dhurriya inuu ilaahay u yeelay rusushii nabi ka warraysay calayhi salaatu wasalaam aswaaj iyo dhurriya oo ay ahaayeen ambiyadu rususha oo guursada owlaadiya dhurriya ah ilaahay subxaana wa tacaala u siiyey nabigeena wuxuu yihi waa tasawaju nisaa xadiidkii laba maandoona markuu la hadlayay saxaabadii tabatulka iyadii arrintaasi joojiyaan ku hadlay oo atasawaju nisaan faman raqiba can sunnatii falaysa minii marka waa sunna saxaabadiisa iyo ummadda dhammaan loo amray atasawaju talaaqaxu adilo badan baa ku soo aroortay xigmada la leeyahay waxaa weeyaan xadiidka nabiga calayh salaam aqabu lilbasar wa axfad lafadu lilfarj indhaha inaad rumaanka ku fiirayso iyo farjigaada inuu meeshu aado labadaba waxaa lagaga daawoodo lagaga caafimaada minkaaxa iyo guurka xalaalka xalaasha ilaa calaa aswaajihim wamaa malakat aymaanuhum labadaan baa farjiga lagu ikhtiyaarin karaa nikaax xalaala ama mukmin mid yaado qofka uu leeyahay waa kawaacifatu linafsi wa kasbu shahwa waa takfiiru min nafsi in shahwada qofka asagaa laga ilaaliyo xumaan inay ku dhacdo xagan kalena uu cifaaf iyo qowsanaasho ka helo dumiyin iyo nasri iyo taraf iyo inay awlaad meeshaa ka imaato guud aan la helin tarankii baa ba-ayo waa la celin bu marka waa sunnadaasi tartiimada ah waana masala dawaa waa caafimaad iyo daawo ayay waxay u tahay wixii laga reebay oo cudur ahaa waa biilaahi idinaatamarusina sinada haw ku yihi oo shahwadu qofka uu ku abuuray laga ilaaliyo wixii xumaanka wadada xumeed badelkeeda waa nikaaxii saxiixaa ee sharciga ahaa ay ilaahay ku xalaagay subxaana watacaala waa sida shareecadaydu ay ku salaysan tahay haddii wadaqi lagaada iyo wado wanaagsan baa lagu furaya gacmaha deligu qabtay laguma dhihin ilaa wilaahay dabaashin lanna waa bariisa ilaahay ku abuuray shahawo ilaahay ku abuuray aadamaha wada xayawaanka iyo nooxa amaana marka ilaahay aadamaha waa kaleelay wadaxakamnaa bani aadam sida baharintoo kale meel walba inuu iska kala ma aha dariiqaas sharciga ah ee awlaadda ay ku imaato ee nasriga iyo wadanabashada iyo xilmiga qaraabadu ay ku timaado ee lagu ilaaliyo abtirka dariiqaas weyaan in ilaahay ku jegay subxaana wa tacaala lagana maaqmay lagaga maagay wixii waddaxma ahaa oo fadeexada ceebna ay ka imaan lahayd oo ura iyo cadaabna ay ka imaan lahaa oo xumaantiyo sinaan ilaahay baa nagaga badbaadiyay subxaana wa tacaala baabu wuxuu ku saabsan yahay man istaaca minku ilqaaka yatasawaj xadiidkii uu baabaystay ninkii kari karaa albaa'a mudaratu nikaaxi kelmahani wanafaqati wasakar qofkii kari karaa guur awoodiisa heli karaa walxilmi mas-uuliyad mas-uuliyaddaa ka bixi karaa haduusano istixbaabu nikaaxi limantaaqati nafshu ilaa ilayhi nikaaxu waa sunno ninkii naftiisu ay rabto oo wajada mudarata heli kara wixii awood ahaan washtiraabu man cajaza can muran bisawt ninkii awoodii ka cajiso heli waayena sheegadiisa wuu ku jebin karaa inuu soomo taaadan waa soo hosgelaysaa soo waa soo hosgeli marka jumhuurku waxay u badan yihiin inay tahay sunna qaar culamada kamida waxay ku socodsiiyaan alaxkaam atakliifiya alhamsa shantii axkaamtiheen ee mawaajib iyo manduub iyo karaaha taxriim iyo ibaaha qaar waa ku duweynaya hadba xaalka qofka uu ku sugan yahay hadduu sida iskaga boqo in loogu leedo ku dhacaayo hadduu guursada inuu guursada waajib oo yaqaan leeyihi haddii uu qofku uu markaa jecel iyo arrintaa dareemaya laakishuulaysa ka dhaqaynin istixbaab awoodda ugu leeyahay marka waxay noqon kartaa xaraanoo hadduuna naftiisana cabsida ka qabay shahwadiya sirina ku dhaco awoodii iyo xilkii iyo mas-uuliyadda uuna qaadi karin marka ayadaa inuu xilkii mas-uuliyadda ka bixi karin baahiran ku haynin uuna ku dhexin calaa kulli maxbaab abaasha cumada way geliyaan داود الظاهري مذهب الظاهرية داود بن علي ومعه في رواية عن أحمد بن الوجود ظاهر النصوص من الآيات والأحاديث بين أمرها فكي يقول يا معشر الشباب من صباح من قبل يتزوج ورب الوجوب إليهم لكن جمهور العلماء وصف هو استحباب المسؤولية قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن العلاء المداني أبو قريب jamiica dhammaantood lacag bay mucaawiya maxamed ibnqasin oo bareen walafdu xadiidka lafdigiisa liyaxyaa waxay filiin waa lafdiga iskale inta kale xadiidkan waa xadiid lamida xagga macnaha kalmida lafdiisa uu kala duwan yahay bay la wariyeen wa hada min diqati imaamu muslim raximah llahu tacaala wa katrati taxariih waxaa lagu yaqaana muslim cawru ku yahay inuu alfaada aad iyo aad uga dadaalo wasiiqa uu ilaaliyo oo xadiidka riwaayat xadiidi bilmacnaa sida bukhaariguna ku warinin sidaasuu caam ku yahay walafdu lifulaan qaala akhbaranaa abu mucaawiya maxamed bnu khaazin abariiq can amu saymaan bnu mihraan alkahiri bn maxamed alkuufi can ibraahim bn yaziid inahaci can calqama bnu qaysin wahuwa camuhu qaala kuntu amshi buu leeyahay calqama wuxuu leeyahay kuntu waxaan ah amshi kii socdaa maca cabdilaahi cabdulaahi bn mascuud alhudani cabdiraxmaan saxaabiyun jaliil min fuqahaai saxaaba uu ka mid ahaa min quraa'ihim ayuu ka mid yahay bale waxaa weeyaan min asaabiqiin dadkii horreeyey saxaabada u hor islaamid uu ka mid ahaa islaamnimada qadiimka ku ahaa kuntu amshi buu le waxaa socday maca cabdillaah cabdillaahi bin mascuud baa la socday oo calqama wuxuu ka mid ahaa ardadii cabdillaahi bin mascuud ee mulaasimka mashaacirta xajka kamida meelaha xaj hujaydu ay tagaan haddii maalinta yowmutawiyada la yidhahdo sideedaa la tago saddexda maalmood ayaa mutashriiqaana la joogo meeshaa mina la yidhahdaa la joogay fa laqiyahu cumaanu cumaan baa asagana la kulmay cabdullahi bin mascuudkaa la socday cufmaan binu cafaan amiiru lmu'miniin dilnuurayn saxaabigaa jaliilka ah akhaliifatu raashid athaalif saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay ayaa nala kulmay waa amiirka ahaa cumaan faqaama macahu wuxuu la istaagay cabdullaahi bn mascuud yuxadiu asaa u warramaya mararki doona wuu la showray gaar buu si hadal ugu yidhi wax baan markaas calqaba laga qarsaday ku sheegi rabay faqaala lahu cumaan cumaan wuxuu yidhi ila wixii hoose show loo sheego bannaanka umu imaane yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow waa cabdullaahi bn mascuud kunyadiisa wey kunyadana wuxuu isticmaalaya takriim iyo waa ku karaamaynayaa qofka iyo abaa aad tiraahdo inaad laqabkiisa inanaysiisa ku sheegto waxa ka fiican inaad kunyadiisa ku sheegto abaa fulaan aad ku jeclaan jiray carabtu aba abdiraxmaanow alaa nusawijuka maan kuu guurino jaariyatan gabar shaaba dhallinyaro ah gabarha shaantiya ah maan kuu guurino buyi lacallahaa waxaa dhici karta gabadhaasi tudakiruka inay ku xasuusiso bacda maamada waxyaalihii tagay wax ka mid ah min zamaanika zamankaada sawirkaaga dalyarnimadaada wixii tagay dibkuu soo xasuusiso ayaa dhici kartaa oo aad xoogow mushaadara ka hesho xoogow aad xusuusna ay kuu reebtaa dhici kartee gabadh maan kuu guurina buu leeyahay mascuud marka waa saxaabi kabiira wey nin weyn weeyaan maan kuu guurina gabadh qaala wuxuu yidhi faqaala cabdullaahi qaaladaa hore waa calqama faqaala cabdullaahi baa u jawaabay marka calqamada arki doontaa waa loo yeeray warkan iyo arrinta sirkeed markii dambe waxbuu ka maqlay faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi lain qulta daaka arrinkaa haddaad tihi ood ani hadda ila maamaahatay gabadhan inaad ii guuriyso annaga waan ogay ognay waxaa arrintan iskale dhallinyarada dhallinyarada noga sii oga sii muhiimsan iyadoon la diidayna odayga inuu reer yeeshoo guursado oo haddana waxaa weeyaan nikaaxa iyo guurka uu yahay inaan ka xidnayn haddana dadkii si gaara loo tilmaamay dhallinyaraday ahaayeen faqad qaala lanaa rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu nagu yidhi yaa macshara ashabaab macsharku waxaa weeyaan addaa'if aladii yashmuruhu nasqu wixii kooxa oo hal tiimaan leh yaa macshar lasku dhahaa macshar ashabaab macshar ashuyuuq macshar alambiyaa macshar atujaar macshar waxaa weye wixii markaas wasfi oo isku tilmaana ayaa macshar la yidhaahdaa nabiga wuxuu yidhi yaa macshara ashabaab dhallinyaro man istataaca minkum ulbaa'a qofkii guur awood u leh falyatazawaj ha guursado istidaacadaas idaacada waxaa loola jeedaa qudratu ijmaac waa lagu fasiray oo ujeeddaduna ay ka dambaysana ay tahay ijmaaca kadibna waa in mas-uuliyad iyo xilkaad qaadi karto qofkii reerkiisa iyo ciddiisaas hawshooda qaban karo ninkaasi falyatazawaj ha guursado buu nabigu calayh salaam yidhi dhallinyarada si gaara ah loola hadlay maxaa yeelay baahida u badan ayaa qaba oo iyo dareenku ayagu maaragtay aad ugu sii badan yahay cabsina ayagaa laga qabaa marka waa guursadaan baa lihi falyatazawaj fa inahu guurku aqadu kii laabid badan wey basari aragga oo hadduu qofku uu ilaahay siiyo guur xalaala wuxuu indhaha u sii taagoo meelo kale sii fiidiyo curdi cudur weeyaan iyo iimaan la'aan marka indhihii buu soo laabayaa xalaashii buu ku kaaftoomayaa wa axsanu saasaa u ilaalin badan bilfarji farjigana oo farjigiisi xisni iyo wuxuu gala dayn buu galay meel ilaahay oo kaga xidfiyo xaaraantii xumaantii buu helay marka waa u xilbismayaa faman lam yastadix qofkaan keri karin fa calayhi bisoom soom ha laazimo fainahu soomka lahu ninkaasi ama fa inahu qofka lahu soomkaa wijaabun waa dhufaana soomka hala imaado haddii marka shahwadiisi wax kale xalaala uu jabiyo u waayo ha soomo oo markuu qofka soomo marrada soomku waa cibaada waxyaalaha buriye ee kafaarada weyn ka ratime ee laska dhowrana waxaaba kamida ah, shahwadaa kamida ah. iyo muxuuha galmadaa kamid a ah marka qof sooman iyo way isdaayeen shahwo way isdaayeen cibaada ahaanbu marka horaba soonka u ilaalinaya fa inahu junna gaasha weeyaano xumaantaa laskaga gaashaamaa laskaga ilaaliyaa ta labaadna haddii dee qofkii uu soomo oo gaajo iyo oon ay qabato waxyaalihii markaasi jirkiisii dufankiisi baa yaraanaya dufankiisi baa yaraanaya majaaladii dhiigga ayaa soo cadhiili noqonaysa shaydaankii masaaribta dhiigga qaadaya ee shahwadaasi qalbiga ku ridaayay ayaa meeshii cadiid ay ka noqonaysaa tuubooyinku marayay naftiina muxuu ahaa wixii ay shahwada keenaayeen oo idinbaa yaraanaya kol haddii gaajo timaado iyo coon timaado halkaa marka waxaa imaanaysa in shahwadiisa ay yaraato fa soonka lahu qofkaa wijaau wuxuu yahay dhufaan buu yahay sidii qof la dhufaanay oo kale ama xoolo dhufaanan haddee sida xoolaha oo kale kalama lamid maaha marka taasna waxaa weeyaan waa xalka labadu marka xal saddexaad oo la helay ma jirto waxaa weye xalka goobaad waa guusho oo aad xifadaada iyo ku dhowran karto oo shahwadaada ku jabin karto xalka labaadna waa inaad soonto wey xal meesha kuma jiro ilahayna qur-aanku u yihi wa tacaala waladiina min furuujihim xaafiduun ila calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanuun fa inhum hayru maluumiin faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun kuwa farjigooda ilaalinaya weeye kuwa wanaagsan ee gadaal aayadu ay ka leedahay ulaaika hum alwaarifuuna aladiina yarifuuna firdowsa hum fiiha khaaliduun farjooda kuwa dhowra ilaaliya haweenkooda xalaasha u ah mooyeene iyo haddii addoommo leeyihiin addoommahooda bilkulyamin baa dhihi jiray wixii inta aan ahayn ninkii sameeya waa xadgudbay baa liyihi qofkii xadgudbana waxaa weeyaan bicadaabuu gelaya marka wax aan wadada ahayn oo shahwada lagu gudan karaa ma laha waa inaad marka soontaa soonkaasi waxyaalaha wuxuu ku salayaa in shahwadaadii aad jebiso oo xumaanna aadan fiirinin ama aadan raadinin waxaa kaloo qofka la inuu iska ilaaliyo waxyaalaha wasaaisha ee usoo jiidayo shawadu inay kacdo shawadu inay kacdo sababbaa keeni karta marka horeba araggaa kamida inaad meelaha fiirfiiriso inaad waxyaala daawataa kamida inaad waxyaala dhegaysataa kamida oo aan loo baahnayn oo wanaagsaneed oo shawada kicinaya in asxaabta iyo dad wanaagsaneed adhaxgashaa kamida ixtilaalu rijaala wanisaabaa kamida waxaasoo dhan qofku inuu ka fogaano naftiisa inuu ka ilaaliyo faraaqa faraaqeedu ka ilaaliyo waxyaalaha lagu badbaaday kamid tahay inuu faraaq badan helo hurdo badan helo keligii meelsa jiijiifo waxyaalahaasoo idin waxay usoo jiidaysaa inuu fikiro waxuu ku fikiro laakiin hadduu qurwaan eh, aqris iyo cilmi aqrissho iyo dalaba iyo asxaab wanaagsan iyo khayrka uu ku mashquulo waxaasoo dhanba waa ka fogaanaya waa ka fogaanaya laakiin qofkii marka horeba waxay shawada ficiraysa raadiya qofka waxaa weeyaan asagaa dambina waa isku riday meeshana waxba kuma haysto waxaa laleeyahay hooyaa waxay aragtay wiil ay dhashay arag oo habeenkii markii la gaaro ayuu la soo baxayaa baadkan hadduu ugu aafaysan yahay telefoonka iyo waxyaalaha wasaailka ah ee hadda balaayada mansub soo dhigtay ayuu meel galaa markaasu darwixii balaayo qaliica ah iyo qashin buu soo daawanaya marka deymihii waa kan wixii mufiidiyo waa dhallinyaro waa saaxibu shahwa wixiina gacan kuma jira isagana naftiba ka baxday markaasay deena waxay tiri wiilkii bayla dardaarato waxay tiri wiil yahow ha noqonin qof gaajaysan qof gaajaysan oo haddana kiniiniga abateedka fura cunaya qof gaajaysan oo kiniiniga abateedka cuntada fura cunaya ha noqon maysa waad gaajaysan tahay gaajaaba kuhaysaba oo cuntadii aad cunaysa maba haysatidba haddana waxaa leeda wax cuntada ii furaan rabaa inaan cuno cuntada maba haysatid qof cunto haysanin oo la cuntada inii furaan rabaa ha noqoni maysa maxaa yeelay qof aan shahwadu gurtada aan haysanin oo haddana shahwadiisa ficinayo qofkaasuu lamid yahay iska ilaali arrinta ayada ayb qaala xadaanaa cuhmaan bn abi shayba qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid gobiy can lacma sulaymaan ibni mehraan can ibraahiim annakhaci ibn yaziid can caqaba bn waqaas canqabat ibnu qays qaala wuxuu yidhi inii anigu lamshi anigoo socda maca cabdilaahi bni mascuud bimina anoo mina la socda in laqiyahu halkaasay ku kulmeen marka waxaa isweydiin karaa goorma ahayd ma qabla taxallul awal ba ahayd mise bacda taxalluli taari bay ahayd bacda taari may ahayd mise qabla taxalluli taari bay ahayd lanna waxaa la ogolyaha qof waxaa la ogyaha qofka xaajiga ah xajka intuu ku jiro laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix walaa yaqdibu nabiga calayh isalaatu wasalaam qofka muxrimka mana guursado mana guuriyo mana dooro gabadh oo ma shubaasan karo wax allaala wixii ku saabsanaa baabu nikaax iyo haween ku saabsanaa dhamma ina laga fogaadaa la rabaa faman farada fiihi min alxaja falaa rafata walaa marka marka mina la joogo hadday tahay yowmu tarwiya maalinta sideedaad ee xajkii u bilowday hadday tahay sheekadaas lama soo qaadi karo gabadhaas buu guurinna iyo guur iyo sheekadaas lama soo qaadi karo hadday laakiin ay tahay bacda taxalluli haari taxallul haari kadib hadday tahay oo maalmihii dhagax tuurka uu noo fadhiya mina hadday tahay dib ma laha qofka markaasi waa xalaaloobay waxa u bannaan wax kasta oo maxduuraatulixraam oo loo diida xaajoo dhan baa u bannaan marka waad gursan karaa waana gurin karaa waana doodi karaa waxba dhibaataa ah malaha sidaasay marka u tahay waana sidaas sida saxda ah, lianna cumaan bin cafaan waaba saaxibu xadiid ilmadkuur xadiidka haddaa soo sheegaynay maalinka xudmuxr ninka warinaya nabiga ka warinaya cumaan bin cafaan marka waa intii taxamulkii uu dhacay kadib weeyaan id laqiyahu cumaan bin cafaan baa cabdullaahi ibn mascuud la kulmay faqaala wuxuu yihi haluma kaale kaale ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan oo kaale qaala fastahlaa markaasuu la khaalib noqday lanna arrimaha guurka iyo gabadhaan ku hayaa iyo gabadhaan kuu guurin iyo waxyaala inta badan bannaanka iyo faqaaraha lasoo dhiga ma aha oo waxyaalaha si gaara ah oo waxyaarta ay iskuu sheegto si gaara ah oo qarsoon oo haddii lagu heshiyana horay loo socdo haddii kalena halkeena lagu damiyo lidaalika cumar bin khadaab waa kii xabsa u bandhigay abubakar sidiiq uma cumaan bin cafaan si hoosoo ugu sheegsheegaya inuu maysogaan namagaa guursay markii dambe qaala fastakhlaahu waa la qaali noqday falamaa ra'a cabdullaahi markuu arkay an laysad lahu xaaja waxa uu sayid cusmaan radia allaahu canhu uu la u siraynayo ku qarinayo cabdullahi bn mascuud oo guurka ah inuu cabdullahi bn mascuud maanta cabdullahi bn mascuud inuuna xaajo iyo dan ka lahayn oo maanta guur uuna u jeedin markuu ogaaday waxa loo sheegay inay tahay waxuunan rabin qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi calqama wuxuu leeyahay sheekh cabdullahi bn mascuud abaa ii yeeray tacaala yaa calqama calqama kaale warkan ninkay ku haboon tahay diyaarkana u ah waktigeedina jooga waa ninkan ayuu yiri balgaarsii waxaad u sheegaysay qaala fajitu waanu imaaday faqaala lahu cumaan marka cumaan waxaa dhici karta marka hore ibnu mascuud buu sheegay kadib markuu ka maagto ka istaagayna wuxuu ugu celiyey calqama faqaala wuxuu yiri lahu cumaan alaa nusawijuka maan kuu guurin yaa abaa cabdiraxmaan aba cabdiraxmaanu hadalkii ibnu uu soo celiyey isagoo uu maqlaya calqama jaariyatan gabar bikra bikaara daariyatan bikrantaas si gaar ah macno gaaray wadataa oo midda tayibka ah iyo midda bikriga ah saabayn way kala saabayn duwan yihiin oo hadalkan hadduu leeyahay arrimahaadi hore kusoo xasuusin oo nashaadkaaduu kuu soo celinoo intaa bikaarada laga helaa xadiidu jaabi oo fi saxiixayn nabi waa ah, halla bikran tulaacibuhaa wa tulaacibu maxaad gaba bishaantay uguusan weyday kula ciyaarto la ciyaarto tulaaxibuhaa wa tulaaxibuka la qosasho kula qosasha marka waxaa weeyaan mudaacabada iyo umuurahaasi waxaa weeye gabadha yar baa ku habboon ama maaragtay aad u daraysa eh, cifada iyo dhowrsanaashaha iyo hadday noqoto qofka inuu eh, shahwadiisi iyo dantiisi uu ka bogtana ayadaa ayaa kaga habboon bay leeyihiin dhinaca kalena de waxaa weeyaan xagga edbinta iyo ta'adinka gabadha dhigaaladaa kaga fiicanoo wixii markaas ad u weeriso iyo tarbiyadaasiisay kugu raacaysaa filaqlab jaariyatan bikra gabadh yaroo bishaantiya ah maan kuu guurino arrin marka isticaara oo mashhuur ay ahayd in ragga waaweyn ay gabdhaha guursadaan ujeeddadu waxaa weeyaan gabadhu ninka kufri u yahay diiniga akhlaaq ma gudan karaa mu'anti nikaaxa iyo ujeeddadii nikaaxa iyo maqaasidtii danta laga ma gudi karaa gabadhuna ninna ma jajuumee waxaa weeyaan ayadan idankeeda lagu guuriyaa ogolaashaheeda lagu guuriyaa masalada waa masale marka sharciga isla ogol ah ee wax diidi karoo mancin kara ma jirto afartan hadda la soo ee gaaladu inta badan ay ka hadlaanna oo wax waxba ka jirin weeyaan oo muxuu ahaa aad iyo aad u qarriban weeye waxay ogol yihiin xaaraan iska bannaanka taalla xalaal iska cadoo bannaanka taallana weydiinaya marka jaariyatan bikr lacallahu waxaa dhici karta arrinkaas guurkaasi yarjicu ilayki inuu kuu soo celiya min nafsika naftaada maa kunta tacbud wixii aad tacriiftu taxuud maana tacriiftu waxaad oqoon jirtay inuu kuu soo celiya ayakartay imaam nawowi raximahullah wuxuu soo maqlinayaa inuu ka sheegay axadu mashaaixihi oo odayaalahaa inay dhaheen waxaan isu arkaynay inaan haweenba aanan wax awoodaba aanan u dhaxayn xataa tasawajtu bikra ilaa aan ka guursaday markaasaa waxaan dareemay buu leeyahay dhallinyarnimadeeda buu dareemay buu mashaadkii iyo xayawiidii i soo noqotay ayuu ka hadlayaa marka saasuu leeyahy lacallahu ilayka min nafsika maa kunata wixii aad aqoontay ee jirtay dib ugu soo celiyaa dhici karta goormaan kuu guurino aad dib ugu sii qashaado oo howlahaadii dib isku sii diyaariso faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi lain qulta daaka arrinka haddaad anigu tiri nabiga calayh salaam lamaa shara sharaa buu yidhi fadakara bimidli xadiid abi mucaawiya laakiin man istadaaca minkum ulba'a daasaa ayaa la rabaa qofka asagoo tabar iyo waxba islahaynin u aan lahayn qudradii muxuu ahaa nafaqadana aan awood lahayn inuu wax lugooyo ma aha qaala xaddaana abubakr bin abi shayba abu quray maxamed bn calaa qaala xadaana abu mucaawiya can axmed sulaymaan can cumaarata bn cumayr can cabdiraxmaan bn yaziid can cabdilaahi bn mascuud radi allahu canhu qaal qaala lanaa rasuulu llah rasuulka ilaahi baa wuxuu nagu yiri buu lehy sala allahu caleyh wasalam yaa macshara shabaab dhallinyaroy man istadaaca minkum ulbaa'ah ninkii guurka iyo nafaqadiisa iyo mas-uuliyaaskiisa qaadi kara falyataزawaj ha guursado fainahu guurka aqadu u laabi badan yahay lilbasari aragga mabadanoo aragga laabaa jirto oo indhahan ilaahay markuu noo abuuray si ay ku laabmaan uuna u abuurayba labada xirimood baa ilahay xagga xag ka mariyey haddaad isku qabato wax kaa fujin kara kala fujin kara ma laha laakiin waxaa kaa celinayo qalbigaadaba dejini inaad guursato fainahu aqadu lilbasar wa axsanu xisiga laga keenay iyo xifdi xifdin badan lilfadki fadkigana ku xifdin badan waman lam yastatic qofka siiyey indhihiisana soo laami waayaan farjigiisana ilaa shami waayo waa xubin faasisa mujtamaca ku jirto xalka shareecada dhagax in lagu dilaw ah, sida kuma daawoodi karo markaa daawadii dirisu daawoodi waaye marka curur curbu wadaayo ummadda uu ku faafinayo dhagax lagu dagiyo wey waaxsanu lilfarji waman lam yastatic qofkaan keri karin fa calayhi bisawmi sawm ha laasimo fa inahu asaga sawmkaasa wijaan waa dhufaan weh wijaan buu yahay wijaan marka waxaa weeyaan yani meeshaad iska dhufaan ilahay lama ogo dhufaantee laakiin shahwadii inaad ridin sodon ha soom soonka badi soonka badiso cuntadana yaraysato waxaa weye shahwatulbatni markay yaraato shahwatulfadina waa yaraan ila waxaad cunto unbaa un dhalanayaan waxaan arkaysa jismiga iyo muxuu laga helayo faa'iidada jismiga gelaysa ee wax badan isu bedelaysa hadday noqoto dhiig iyo hadduu noqdo biyo iyo hadduu noqdo shahwe iyo waxaas oo dhanba wixii la nafaqaysay wey xaddaana cuثmaan bin abi shayba qaala xaddaana jaliil bin cabdilxamiid can acmar sulaymaan bin mihran alkaahili can cumaarata bni cumayr can cabdiraxmaan ibni yaziidin qaala wuxuu dahaltu waxaan galay ana wa cammi adeer calqamatu ana aniga ana wa cammaya samani baro dahaltu ana qaala dakaltu ana wa cammi calqama wlaswad saas wa cammi wa cammayada waa qalad lannu waxay noqon haddii ana aniga iyo wa adeerkay calqama ku ahaa iyo walaswad oo walaalkiis cabdiraxmaan ina yaziid ah calaa cabdillahi bin mascuud aan u gallay laba wiil walaala iyo adeerkood cabdullahi bin mascuud baan u gallay qaala wuxuu yidhi wa ana shaabun yoomaydin maalinta nin dhallinyarada fadakara xadiia xadiid buu sheegay mascuud marka meesha fadhiisanay uu noo akriyey xadiid buu noo akriyey xadiidkaasoo ru'iitu lay tusiyey oon u arkay anahu ibnu mascuud xadaa inuu sheegay bihi xadiidkaasi min ajli an yatarabahi xadii aan u arkay inuu aniga dartay oo iladan lahaa ila wax walba waa shay yudkar bishay wayaane munaasabada keentay markaan fiiriyey inuu aniga iladan leeyahay xadiidan u arkay ayuu soo akriyay bi ibnu mascuud oo ku bilowday xalqadii qaala wuxuu korba xadiidka la sheegi jiray oo hadda qolada imaanta wixii markaa munaasaba iyo wixii markaas u loo yeedhi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah ibn mascuud wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi alayh salaam xadiidkii yaa macshara shabaab man istadaca minkum ilmaa walyatazawaj fa inuu aqamu lilbasr wa axsanu lilfajr faman lam yastadic calayhi biso fa ina lahu biwija xadiidkaas marka cafiye yani wuxuu ila wadaan arkay ilaana qalyana ahaay midla xadiidi abi mucaawiya wasaad qaala falam albad wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibnu yaziid markaan xadiidkii maqlay una arkay sheekha inuu aniga si gaara ah igu baraarujinaayo lam albaq ma sii nagaanin maalmada xataa tasawajtuilah binufsi inqiyaadan lihada alxadiid walcamalu bihi xadiidka camala ku alfaayo iyo hogaansan warkiidan u hogaansamaayo yaa macshara shabaab nabigaale u yeeray dalinyaro guursada markiiba wuxuu yidhi alqaanii baa bilaabay muddo kadib waan guursaday sidaasaana wanaagsan oo inay dhalinyaradu guursadaan gaar ahaan xilliga sharta iyo fitadku ay badatay iyo aafaadka ay meel walbaba ka soo burqadeen si kastoo si kaloo lagu badbaadi karo qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku dhowrsan karo oo guurkaa ka marka guurku madallaa markuu bato yubashir bikayr guur badan haddaad aragto aroos badada yeeli haddaad maqasho qar nikaaxo farba maqasho khayr buu kusaareeaa dhankii wanaagsanaan alla socdaa qaala xadaana cabdullahi bnu saciid alashadi shaykhu a'immatu sita mubaasharatan mubadayi waasita wayaana cabdullahi bnu saciid alashad qaala xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu bariix araasi xadaana axmed sulaymaan can xumaarata ibni xumayr can cabdiraxmaan ibni yaziid ahuuhu aswad aswad ibnu yaziid walaalkiis can cabdillaahi ibni mascuudin qaal dakhalnaa calayhi waxaan u galnay dadkiisa socda waa soo marray calqamada reerkoodii iyo aswad walaalkiya waana axdaf lqowm dadkaa u galay ibn mascuud anaa ugu yaraa dhallinyaran ahaa bimili xadiidii malamid kama sheegin mala qalban xataa tasawajta mutaabaco weeyaan mutaabaco weeyaanoo sanadkaa hore jaliil bin cabdilxamiid ninka la yidhaahdo ayaa la mutaabacinaya marka walam yadkur marka lalee faacil wakiicii wakiic baa wuxuu mutaabacinaya jariir marka falam alba xataa tasawajkidaasi waxaa iskala ziyaadada jariir bin cabdilxamiid adabbi wakiic bnu jaraax isagu intaas ma sheegin qaala waxadaana abubakr bnu naaqid alcabdi qaala xadaana bahz ibnu asad qaala xadaana xamaad bnu salamata bnu can thaabit bnu aslam albunani can anas bni maaliki radi allahu canhu ana nafara qaala wuxuu yiri anna nafaran koox min asxaabi nabiyi saxaabadii nabiga kamida sala allah alay wasalam nafaran waa soo rortay rahdan waa soo rortay min alaata ilaa tisca min alaata ilaa cashar marka koox bay ahaayeen bacda riwaayaat waxaa soo rortay alaata riwaayadu maana sita sitata nafar anna nafaran min asxaabi nabiy koox saxaabada nabiga kamida yas'aluuhu waxay su'aaleen aswaaja nabiy nabiga calayhi salaam haweenkiisi daahiraadka ah qiimaha badnaa can camalihi camali rasuuli kariim sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka camalkiisa sidii guriga markuu joogo siduu xalabada guriga markuu guriga uu joogo ee uu naga naga qarsoon yahay markuu masaajidka joogo haddaan jihaad u baxan haddii cumradii xajla aado safarati ugu jiro annagaaba aragno oo haweenkii dee raggii baa ooga dhow markaas laakiin markuu guriga joogo nabiga calayhi salaam buu ila baahan yahay nabiga muxuu sameeyaa inay isku daraan bay rabaan wixay bannaan ku arkeen iyo wixii noo sheegay oo guriga ku samaynayo ay fiidiyaan nabiga camalkiisa calayh salaatu wasalam tukanyahay faqaala bacduhum markaasa la sheegay oo isna guriga ku imaado marra waa sooman yahay warba waa furan yahay mar waa tukanaya mar waa jiifa haweenkiisa haweenkiisa waa la macaamila ciddiisu kamid yahay sala allah alay waali wasalam camalkiisa camal isu dheelitiraan buu ahaa yucti kula bi xaqin xaqan qof kasta oo xaq u saaxiiba xaqiisu siinaya rasuulka calayh salaam hal dhinacuna uma dheelin jirin rubbaaniyada ma aqoona rasuulka calayh salaam iyo in laga dhex baxo adduunyada oo keliya u ma aquuda rasuulka calayh salaatu wasalaam wastacmarakum bihi adduunyadan ilaahay baana amray inaan camiro oona amray inaan camiro tacmiirkaas u inac ila jeeda rasuulka hadday noqoto reerkiisii u dhaqdo iyo hadday noqoto inuu dowladdii islaamkeed u hogaamiyo iyo hadday noqoto inuu cibaadaadkii maxdig ahaa oo ilaahayga subxaanahu watacaala uu mar walbaba u sameeyo markaasay deen riwaayada bukhaari baa caddaysay fakaannahum qaaluuha haddii loo sheego yihi sidaas sidaasu nabiga ahaa waa ila yaraatay waxay lahaayeen wax aan inta ka badan buu samayaabays lahaayeen faqaala bacdu markaasi ayagii showreyn oo hadleen waxay dhaheen nabiga calay salam waxay cudurdaarina waa iska dhigeen waxay yidhahdeen innaga nabiga calayh salaam xaqii gaari karnaa dembiisa hore kii damba ilaahay baa dhaafay marka innaga maadaama nabiga kii hore kii damba loo dhaafay innaga arrinteena waxaa weye lama oga aan dadaalo oo ka dheereyno nabiga cibaadadiisa faqaala bacdu maxaabada waxay yidhahdeen laa tasawaju nisaa annaga haween ma abdulahi bn zubayri cabdullahi bin camr bin caasiga laga sheegay abu horeeriya qaar ku dara ku cali bin abdillah qaar baa ku dara saxaabada nabiga calayh salaam mid baa wuxuu yihi anigu maanta oo guur haweenay iyo shahawaadkeedii iyo mucaasafada iyo lamucaamilad iyo mashruuqkooda adduunyada iyo arrimahaas oo dhanba ka maraya inaan cibaadaysto qur-aanka ugu dhex jiro ku mashquuli wa qaala alaakharu bacduhum qaarna waxay dhaheen laa aakulu laxma ani hilib ma cunaayo waxaa weeyaan isaguna badankii buu xoojinayaayo cayil buu keenayaayo shahwadii buu sii badinayaayo waxaa hirib iyo wixii lamid ah oo cuntadii oo wuxuu wadaa ee qofku uu aad iyo aad u badsado wa qaala bacdu qaarkood waxay dhaheen laa anaamu calaa firaash gobol ku saaxan maayo haddaan saaxdana meeshaa dhulkoodaan isku tuuri gobol iyo raaxo hurdo ah aniguna la imaan maayo intaba niyadooda iyo qasadkooda waa fiicaya ijtihaad bay la imaadeen laakiin hum aqta u ridwaanullahi calayh ijtihaadka waa ku qadaceen annahu waxaa weeyaan mushahidiin waa laakiin mushahidku inuu asiibo wuxuu ku ijtihaaday inuu de way dhacdaa mar walbaba ajru ijtihaad bay leeyihiin laakiin khadaoodii laguma raacin nabigaaba toos calayhi salaatu wasalaam u inkiray faxamid allah nabigu warkii baa loo sheegay calayhi salaam markaasuu nabiga calayhi salaam umarka istaagay adagana mar damba gaar baa u imaada antum biladiina qultum kada wa kada si gaar oola hadlay riwaayada laakiin faxamid allah ilaahay ku xamdiyey waatnaa calayh ilaahay buu ammaanay faqaala wuxuu yidhi maa saxaabadana muu la wixii markaa munkara oo jiro oo cusub oo soo dariya masaajidda iyo mujtamaca hortooda lama sheegayo hebel iyo hebelna waxba la dhihi mahaye wax maaragtay qofkiisa migeyn uu fahmi karo inta kalena wacdi iyo taamalqaasho iyo ictibaar ugu filan iyo inay ku aqoonsadaan waxaan xukunkiisa unbaa lagu hadli waxba fulaan iyo fulaan hadda faa'ido kuma jirto in magac la sheeg maa baalu aqwaab <clears throat> dad xaalkooda muxuu yahay nabigu calayh salaam qaaluu dhahay ama yidiin keedaa wakeedaa marka sidaas arin ma guursadayni iyo cunto ma cunayni iyo ma saaxanayna firaashi markaa maxay xaalkooda yahay maxay inta u jeedaan waa inkir waa inkisani markaas wuxuu yihi lakinii usalli waanaa riwaayat bukaari waxay caddaysay wallahi inii laa akhshaakum lilaah wa adqaakum lahu soo khashye iyo taqwada ilaahay waa badsanayna kamay hayn haa anaa idiigu cabsi badan idiiguna taqisan intuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xashiyo ilaahay siiyey oo waa camal fal iyo cibaado macalcilmi ah cibaado cilmi ku salaysanan caado shaqo ku lahayn yaan haddana ilaahay taqwadiisa inaga badiyaabu nabiga sala alla alay wasalam ma aha taqwada iyo cibaadadu macnaheedu inaad dhinac la imaado dhinac ka tagto inaad xuquuqda iyo waajibaadka dhinacaad xoojiso dhinac kalna idi himaaliso danbaada ka gelina shareecadooda arrintaa ma qabto rabbaaniyana ma qabto lee rabbaaniyata bilislaam laakinnii usallii waan tukan buu yidhi habeenkii salaatuleylka yani taaratan wa anaamu waan saaxarayaa taaratan mara mar waan tukan marra waan saaxara marka uu saaxarayo wuxuu u xoogaysanayaa salaadiisii iyo cibaadadiisu rabaan inuu nashaaq u helo oo qof hurda oo gaalan oo xubnihiisoo dhanba ay daciifeen cibaadada uu la imaanayo waa cibaadaha khushuuc iyo muxuu ahaa nashaaq lahayn marka waan saaxarayaa si ada u waa ashyaada mubaaxaadka ee culummadu ay sheegaan cindahaa xukmu wasaail xukm maqaas qaadatagu haddaad saaxata diska hore habeenka saa salaatuleel ugu soo kacdo salaada subax jamacada ku tukato muddadaas cibaadaay noqonaysa usallii waan tukanayaa wa araamu waan saaxani wa asuumu waan soomayaa maalmaha la soomay ee fadliga badan ama hadday noqoto saddexdii beri bishii oo walbaba siyaamu dahri ama siyaamu yowmin wamidaaru yowm maalin wasa maalin afaro ama isniin iyo khamiis maalmaha yowmalbiidka wa araamu wa asuumu waan soomayaa wa uftiru mara waan afuri buu nabig alay salaam wa atazawuju nisaa haweenkana waan guursan maxaa yeelay waxaa ku jirta cifradi dowsanaashii waxaa ku jirta nasri iyo duriye in la helo oo mujtamaca oo dhan daarbiin waxaa ku jirta takfiif ummati muxamed sala allah alay wasalam nabiga ummaddiisa in la badiyo oo beri qiyaamaha uu noqdo ummadaha nabiga ummadaha ugu umad badan ugu dad badan inuu noqdo rasuulka calayh salaatu wasalaam oo codsaday ummaddiisa inay saa yeelaan waatazawaju nisa guurka nabiga uu guursanaya marka macaalish ayaa ku jirta iyo maqaasid wanaagsan ayaa ku jirta oo ay kamid ahayd inuu majlis u disaday tacadudku zawjaad in hal ka badan la guursado iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dacwadii iyo diintii uu dadka gaarsiinaya la yidhi ballow maa unsila ilayka wixii banaanka markii la jooga ay dadku maqleen oo wixii kale inuu helo qalabo kalaba u taagan oo isu maartay isxasuusiya oo hadduu u sheego u sheego u sheego cilmi badan cilmigii nabiga calayh salaatu wasalaam in badan saxaabadii kale aynu waxba haweenkiisa noo soo xubaaray oo noo keenana soo gaarsiiyey waxaa kaloo ku jirta calaaqada uu la yeeshay haweenka uu guursaday dadkoodii qabaaishoodii ayaguna dacwadii bay qayb ka noqotay oo ashaaru rasuulillaah nabiga calayh salaam saydayaashiis iyo sadogayaashiis iyo qowsku ka guursaday dacwadii iyo diidku waa usoo fuduuceen garab bay ugu noqdeen nabiga calayh salaam difaaci bay iwax ka raaceen kuwa ugu dara abu sufyaan ibnu xarb buu nabiga calayh salaatu wasalaam abu sufyaan ibnu xarb oo ugu daraa quraysh ahaa ayuu ka guursaday ibnu xabiiba rabba binti abi sufyaan sala allah alay oo yahuudi banu israa'iil buu ka nabiga calayh salaatu safiya binti xiyay binti aqbar ayuu ka guursaday kuwa agoon wata oo carruur ku qaaday rasuulka sala allahu calayh waalih marka xikamkan iyo fawaa'id kale aa ku jirtay oo khaalin can muxuu ahaa raqabaha shahwiya ka fog nabiga sala allah waatazawaju nisaa wixir waan guursadaa faman raqiba can sunnatii dariiqadii baa loo jeedaaya sunnada maanta waa dariiqadii mahe maaha sunnadii muqaabil fardiga maaha farka qaabilsana manhajkaas muctadilka ah ee mutawaasinka ah isu dheelitiran ee qofka inuu duunyadii diintiisina uu ku dhaba cibaadadiisana la imaado xuquuqdii kalena uu guto faman raqiba can sunnatii ninka ka leexdaa falaysa minni igmi maaha bi nabi cala isalaatu wasalaam ragiba camri maanta ku gudubtay waa nacib inaad tiraahdo guud waxa maba rabnaba sunnana maaha haddaad tiraahdo qofku wuu ku gaaloobi karaa ku gaaloobi karaa qofkii laakiin aynan ka haynin wax guud ah shahwaa ka haynin ama cibaadadii iyo cilmigii iyo waxbarashadii iyo arrimaha oo ku mashquulsan marka gurra aan kuximaara e, aan kuma jirto ma soo gaalaybay qaarkood leeyi walidaalika aymo waaweyn oo aymatul huda ah culummadii waaweyn ka ah uun guursamin baa dhacday famaradiba can sunati falays alimaam lqurdubi waxyaala oo kelimo yaro daliifaa jirta oo igri alimaam lqurdubi uu leeyahay wa haada xiin markuu xadiidka uu akriyey wuxuu kitaabku leeyahay sharx muslim almuktub layidhaahdo ayuu leeyahay oo muslim ku sharxay wuxuu leeyahay wa haada xiina kaana fi nisaai lmacuuna cala addiini wddunya wa qilat takalufi wa shuqa cala alawlaadi wa ama fi hadihi lazmina fanacuudu billahi min ashaytaan rajiim ومن النسوان ووالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزبة والعزلة لقد حلت العزبة والعزلة آه وتعين الفرار منهن ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا قصد wuxuu yidhi marka laleeyahay haweenka guursada laleeyahay waa xilligii haweenku ay diin iyo dunyo garabka ugu ahaan jireen oo idaati diin walkuuq ay ahayd ee diinta kuu garab taagneed ee xalaasha ay kuu garab taagneed ee xumaantayd kaa reebaysid ee adduunyadana ay garab kugu wax takaluf ah oo gaas oo gaari jirin shubqo iyo ibrin iyo tarbiyatulowlaadna ay caanka ku ahaayeen waktigan laakiin soo ma aha wuxuu israaciyaga shaydaan waa ku dhaantay qofku uu doob iska ahaado walcusla uu ka fogaado bal watacayira alfiraar ka cararo ayaa waajib noqotay buu leehay laa xawla walaa quwata illa billah buu ku fatiray sheekhana maxamed alamin alhalani wuxuu leeyahay lam yazal fii kulli zamaanin nisaaun saalixaatun muciinaatun fi diini wadunya oo kamaa qaal zaman kasta kama zuulin inay jiraan gabdho wanaagsan sheekh qurdubiyo arrintaas u muqaaraysa ma ahee sanad walqaba gabdho wanaagsanna waa jiraane ogaanteedahow laa tazaalu fi ummati daa'ima weyaan ummaddan khayr kama zuulaayo dad wanaagsan waa un jiraan gabdho fiicanna waa un jiraan mar walba marka waxaa weeyaan casuku qaadir arrintaas وxadثna abubakr بن abi shayba qaal xadثna cabdالlah بن mubaarak الmarwasi xaaw xadثna abu qurayb mxamed بن cala alhamadani wlfd ila akhbarana ibn mubaarakin cabdullahi bn wayaan can macmad bn rashid asdi can usuri maxamed bn musr can saciid bn musayb bn xazi mahzumi can sacd bn abi waqaasin sacd bn waqaas azuri radi allahu canhu qaaluu rasuul ilah nabiga tigisa isaga iyo rasuulka ale hada xaal qaala wuxuu yidhi radda rasuululahi sal alla alay wasalam nabiga wuxuu ka diiday radda macaa ankar wuxuu inkiray oo diiday calaa cusmaan bin madcuun atabatula tabatul tabatulku waxaa weeya inqidaacu min nikax in guurkii iyo zawaajkii iyo arrimaha inta laga go'o adduunyada laga go'o deen uun cibaadaya daacaw loo go'o waxaasuu nabiga alay salam cusmaan bin codsaday kadib tabatul wa butuul maryamatu butuul markii la ciisooyidiis waxaa u jiray maryamatu butuul faatimatu zahra alla gabadhiisana baa dhihisa maxaa yeelay waxay caan ku ahayn u go-een wanaag iyo qiimo ayna gabdhihii kale gaarin bay gaareen marka cusmaan bin madcuud wuxuu codsaday atabato inuu iskaga tago adduun dhan faraha ka qaado walow adina lahu hadduu u ogolaan lahaa guleh sacad wuxuu le hadduu u ogolaan lahaa nabigu inuu guur faraha ka qaado ka tago laftasayna anaga waa sulmaani lahayn marka laftasayna ifaanku waxaa weya qofka inuu xiniyaha ka ayaa ifaa la yidhahdaa waana muxaram sharca ma banaana inuu qofka iskufaano ma banaana xoolaha markii laga hadlayo culimmadu waxay yidhahdeen xayawaanka qiiru minakulu la xadriyo xoolaha hilibkooda la cuni lama dhufaani kara ayagu sida dameeraha kale iyo aan hilibkooda la cuni kuwa hilibkooda la cunaan ayagoo yaryar waala dhufaani karaa haddii laakiin hilibkooda iyo wanaagga hilibka iyo loola jeedo dhib ma laha laakiin asheekh alxusayniin wuxuu leeya raxmatullahi calayh wakti ragga casriga ah ee la gaaray in takhtiir la sameeyo oo la sameeyo muxuu ahaa maarata dartiibka laabishimaayo dee waa kabuusaa la dhuftaa marka inuu hadda sidii hore u soo qabto waranka dig reedigeena uu indhaha caddeeyo ma ahee kolba la dhufaanaayo xogoo ilmaha lagu dhufto xanuunbaabaysa halagu dhufto dhawaa la gaaree dhufto xanuunkan xiliyada la xanuunkooda qof walba uu dareemi karaa qof walba uu dareemi karaa marka waa la tumi karaa ma dhufaani karaa laakiin hala kawiyeeyo waa ila xanuun iyo cadaab wey maqsadkii ujeedada laga dhigay ma ficnaato dhinaca kalena waxaa weeye nooc tacdiida ah ku sugan qaala xadaana abubakr bin abi shayba abu cimraan maxamed bn jacfar bn ziyaad qaala xadaana ibrahim bn sacdi an ibn shihaab asuuri an saciid bn musayib buxasi qaala samictu sacdan sacd bn waqaas radia allaahu canhu awalu man raba sahma fii sabiili illah saxaabiyi jaliil saaxib qaadisiya yaquul asagoo le fudda calaa cumaan bn madcuun cumaan bn madcuun saaxibu rasuulillah cumaan bn madcuun ibn xabiib aljumaxi yu aha ibnjumax somahan radi allahu canhu arda saaxib jaliil saxaabiyi jaliil awal man tuwufiya min almuhaajiriina fi lmadiina bacda alhijra markii hijra madiina loo haajiray saxaabi muhaajir oo madiina kudhintay kii ugu horreeyey buu ahaa wa awal man dufina fii baqiici darka xawaalaha baqiic saxaabi muhaajir oo lagu xabaalo marka ugu horreeyey buu ahaa ansaartana ascad bin zubaara ayaa ugu horreeyey radwaan ullahi calayhim jamiican nabiga calayh salaam asaga isku naas bay noogeen cusmaan bin mascuud radia allahu canhu ardaa abu saa'ib baan dihi jiray asagii wiilkiisa saa'iba waxay kamid ahayn asxaabigu jiratay ardul xabasha buu jirada kadibna soo laaftay walow udira lahu haddii loo ogolaan lahaa tabatulka iyo inuu iskaga tago guuriya arrimahaasoo deena u go-ada qabo laftasayna nama iskufaari lahayn sii shahwada aynu noo dhigin haddaa iskufaaro shahwada marka jabay shahwada buu tegaysa oo yeelanaysa markaas oo aragtay xoolaha qooqdam waa ka dhammaaday muqulqaayo qaala xadaana maxamed bn raafic naysaabuuri qaala xadaana xuseyn bn muhanna qaala xadaana laydi bn sacd fahmiy can xumayd bn abi khaalid can ibni shihaab zuhri annahu qaala wuxuu yii ahbaranii saciid bn musayib annahu samica sacad bin abi waqaas buu boqro yaquul araada cufaan min madcuun wuxuu doonay yatabatala inuu ka googuuriyo nikaaxiya dhimaas fanahahu rasuulullahi baa ka diga calayh salaam walow ajaaza lahu dalika la qorshay hadduu ku saxaabiga marka uu leeyahay waa iskaga tegaya waa mar waxay ahayd duruufta aadu adkeen qaswatu badar kasoo soo gaaray ghazawaat badar bukadbadgeli bacda badrin tuufiya radia allahu canhu arda islaamtu la joogay ayaa waxay ku riyooday wixiio il biyo ah ay u qulqulayso markaasuu nabiga alay salam yii laainka cabadu kaa waa camalkiisii buu nabiga calayh salaam marka wuxuu ka mid baabu wuxuu ku saabsan yahay nabigu man ra'aa qofka arka imra'atan haween qof haweeney ajnabi ayuu fiiriyey isha kaga dhacay fa waqaca fii nafsihi naftiisi bay ku dhacday araggii uu ayada fiiriyey shahwadii baa qalbigiisi gashay naftiisi waxaa loo sunnayaa qofka noocaasa ah ee la taabtay hadduu reer leeyahay ilaa an yatiya imra'atahu inuu xaasiis ku tago aw taariyatu hadduu addoonaya addoonkiisi filwaaqica uu jimaaco shahwadaas isha marku kaga dhacday ee qalbigiisa wax ka galay intii ku soo laalaaman laheed oo xumaan ay u sii qoodi laheed gurigiisaas ku sii haddii kalena waxaa weeyaan istikfaar iyo toobadkeed iyo soon haddu ordo xaddaana camr bn cali alfallaas abu xabs sayrafi shaykhu a'immatu sita qaal xaddaana cabdullah cala qaal xaddaana hishaam bin abi cabdillaahi adistiwaa'i sambar can abi zubayr maxamed bn musa bn tadrus xajaab bn cabdillaahi ibn camr bn xarab radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam ra'aa imra'ata nabigu wuxuu arkay haween ishaa kaga dhacday rasuulka alayh salam maxsuub nabiga calayh salaam musharic weeye unoo jideenayaa innaga oo maaragtay asxaabu khata ah ee dadkee dambi marba ku jiro wax loo jideenaya sala ala slam wailaa huwa maxsuub isagu maxsuub ilaah ilaahiyey buu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam raa imraatan buu arkay fa ataa imraatu xaasiisi zaynaba bintujaxshida u yimid waya oo tamacasu magdinayso manii'atan ah maqaar ay leedahay ayadoo quuminaysa oo magdinaysa oo marka u horaysa wa meel eergeliyo laga qurmiyo kadib dee wax laga halkaas macnada suuraddu maraya maniadu waa saas tancasu waxay markaasi ay baddilaysaa maniata laha magad magad iyo maqaar maqaar ay laheed oo ay qurmisagay baddilaysaa waxay hodaysaa xaalad waxaa weeyaan ay gabadhu hada diyaarsanayn oo aynan aad su diyaarin wey xilligaa ayada aw nabiga xataa kama sugin sida uu nabiga noo tusaalay sala allah calay wasalam arrintii inay khatar kasta keeni karto ay tahay oo inaan arrintaa fududaysanine a ah shaydaanka ah meesha ka kareeto faqadaa xaajatahu xaajadiisii gutay rasuulka calayh salaam u yeedhay haadaa waxay tusaysaa qofka xaashiisa laylawan nahaarahu bikulli waqtin inuu u yeehan karo xilli walbaba maalin ama habeen ama wati kasta waqtiay ku xihan qaydaysa jirin allahuma ina madaahir ahayn ama ay somanayso oo qarawa ama salaadii oo waqtigeeda uu mudayiq ahay ay ka rabto arrimaha gaarka oo xaq ilaahay la rajaxay marka inay tahay mooyeele mar kastoo gabadha loo yeero waa inay ninkeeda ajiidow uma kharaja ilaa asxaabihi saxaabadu nabigu faqaala wuxuu yidhi ina almaraata haweenay si ahaansan iyo xaasinaayaha tuqbiru waxay koo soo qaabin fii suurati shaydaan shaydaan suuladiis watudbiru waxay kuu jeedinaysaa fii suurati shaydaan shaydaan suuladiis ma haddii xataa ayna quruxayna lahayn oo wax wanaagsan oo qurux iyo wax sabasalkiisa ayna sii lahayn shaydaanku wuu ku qurxinaya soo jeedkeedana waxbuu kaaga dhig sii jeedkeedana waxbuu kaaga dhigi shaydaanku ee fa idaa absara axadukum axadkii markuu arko imra'atan hadduu fiiriyo falyati ahla reerkiisa xalaasha ha aado bayna daalika arrinkaasa yaruddu maa fii nafsi naftiisa uxidaan taasaa celinaya oo reebaayeen qofka nabig alai salaam asoo arata faina laha maana wixii taas ayoo isha kaga dhacda uu fiiyey waxay wadatay tama leedahay arrintu waa isku dhammaatay shawadiisi waa gutay xaraamtii wixii qalbigiisii gala waa ka baxday nabigase calayhi salaatu wasalaam xashaahu macsuum weeyaan calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa xifdiyo ilaaliyo dhowray walidaalika caasha u jiitay wa ayukum yamliku irbahu kamaa kaana rasuulu lahi sal slam yamliku irbahu suu nabiga xaajadiisa ilaalin jiray ugu adkaa qofka ka adag ee xaajadiisa ilaalin kara waa kuma sal allahu alayh waali wasalam qaala xaddaanaa zuhayr bnu xarb nasaai bay dhahay qaala xaddaanaa cabdisadaq bin cabdilwaris qaala xaddaanaa xarb bin abilcaaliya qaala xaddaanaa abu subayr maxamed bin muslim bnu tadris can jaabir bni cabdillaah ana nabiya sala allahu alay wasalam ra'aa imra'atan war fadakara bidikri hayr annahu qaal fa aataa imra'atan zaynab ugu tagay tabcasu maniicah yani magdinaysaa maqaar maqaar bay magdinaysaa oo magdinta waxaa weeyaan maqaarka ariga iyo looda iyo xoolaha markii maqaarka laga bixiyo dhidigii dhiiggii iyo hilibkii ku dhaleganaa iyo wax badan oo dufan iyo waxaasoo dhan buule basigu u mowlinay waxaa hadii maqaarka dhanba waa isla uraayaa waa isla uraayaa lama isticmaali karo hadhow marka waxaasaa laga gooyaa oo laga jaraa maada xaalifo oo kulun baa loo isticmaalaa kadib deema wuxuu isla noqonayaa sida mara bafto oo la naqay oo kale magad buu iska noqon suusuubi ah oo hadidyo lagu shugo iyo hadixaaro lagu shugo iyo hadicuddo lagu shugo mid walbaba saameyna ku yeelino saa looga dhaqay ayuu iska noqon waa la isticmaalaa saasaan nabidal mihi jiray hadda waxyaalahaas ka baaba'ay ayuu kamid yahay walamayku tudbiru fii suurati shaydaan muna sheegin oo mutaabica wax mutaabicinaya ducuyidku qofka uu leeyahay ninka sanadkii mutaabicinaya ninkaa weeyaan sanad riwaaya in la yidhaahdo hishaam bin abi cabdillaahi siwaay bin zubayr maxamed bin muslim jaabir bin cabdillaah marka hishaamkaa wey hishaam bin cabdillaahigaas hishaam bin abi cabdillaahi ayaa la mutaabicinayaayo ninkii xad bin abi xaariya ninkaasa mutaabicina وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر بن وحيد بن عبد الله سمعت النبي النبي عليه السلام ما نقول يقول له ida axadkum axadkiin cajabatan idaa cajabat axadakum almara axadkiin hadday cajab geliso haweeney ayuu fiiriye markaasa u naftiisa wax gashay waqacad fi qalbii qalbigiisa ay ku dhacdo oo been naftiisiiyo shahwadiisa ay ka dhaqaaqdo falyacmid ilaa imraati xaaskiisa ha aado falyuwaaqaca jimaaco faina daalika jimaacaasi yaruddu wuxuu difaaco reeb kaafi meesha naftiisa garay qalbiga ka garay oo waxaa maarata tiisaba aan ka ficin buu kaaga dhigaya kaagaa dhigaya marka saadi xalaasheed markaa u tagto wixii baa kaa baxaya ama dee qofka aan qabinsaguna waa inuu kelihiisa laabo cibaadada badiyo istifaar la yimaado alla ku cabsidiisa daacadiisa ku cararo taas weeyaan caafimaadka lagu helay shakawtu ilaa wakiicin waa ka koray imaam isha kaga dhacday daarasaga laftirkiisa markaasuu iska dareeray fahamkiisa oo saamayn ku yeeshay lambaradiisa hoosbacay waay lambaradiisi awal xifdiisa ah, ujuba ujuba bilxifdi eh, imaam shaafici raximahullah ujuba bilxifdi bu marka halkaa mar dee uu isaan ajadina fiirinaayo isagay ka go-an waxay ka go-an tahay natiijadiisa xifdigiisa iyo muxuu aha ka go-an tahay naqsigaa gaarayo mukita fii qalbihi mumka sawdaa ayaa laaduu kasoo fiiriy weliba qalbigiisa dooga fura iyo qasocota socota mudada qofka isagaa bilaadisna waa an antum ilaa ajal guur muwaqat ah oo muddadaasaas qabayna awliyahninkanagula hadlo wlaantaasa ku qabi intana sii qaado muddada xidbinaan kala tegin asa nikaaxul qutca la yidhaahdaa nikax wuxuu ahaa jiri jiray la baneeyey haddana markii la nasakhay haddana lildaruurati walxaaja loo ogolaaday lildaruurati walxaaja ugu dambays waxaa loo ogolaaday camal awdaas ama sanad fatxu maka maka xadii kale iyo xadii awdaasle susanad bay ahayen ilan maka waxaa la hurtay sanadka sideedaada hijrada nabiga haddana bishii shawaal iyo dilkacdana waxaa la sii aaday faqiih iyo daaif iyo hawaas iyo muxuu aha awdaas ayaa la aaday carabtii korkaa kala degenin maka korkadulaadkeeda markaa markaas haddana daruuro darteed saxaabadii oo cusbadii iyo ay ku adkaatay haween la-aantii ayaa haddana loo horubseeyey inay haweenintay sukaansadaan ay wax siiyaan maama ilu jooga kadibna iskaga tagaan ayadana intaa la siiyo inteeda siiyana laga qaadanin kadib waxaa la xarimay arrintaas waa la xarimay taxriim abadiga ayaa la xarimay xajatulwadaac weliba nabiga alay slam ubadtiisi adamadiis ku soo qaatay ilaa yowma alqiyaama ilaa qiyaamaha inay xaaraan tahay kacaba ayada oo in naag la guursado muddo muajal ah oo muaqadana lagu guursado arrintaas muxarab weeye waa la jiro waxayna ka hor imanaysaa maqaasidii nikaaxa iyo guurka loogu talagalay guurka waxaa loogu talagalay sakiina iyo xasilooni iyo wada deganaansho iyo wada walaasho nacam awadda waraxma iyo xasilooni iyo sakiino abad ah duriy iyo owlaad meesha ka imaatana waa mutcaduna nikaax maaha inayna nikaax ahaynna waxaa kutusaaya islaanta mutcada loogu tagay ninkeeda hadduu ka dhinto ninka asagaa ma dhaxlayso dhaxli mayso tan labaad asagaasi u tagay markuu ka tagaayo waa ku furay dhimaayo wasada qaaba waa ku furay dhimaayo wax talaaqa oo looga tegay mayso muddadii sooma dhamaan ahaa muddadii hadday dhamaato kala tegayaan wax dalaaqa oo imaanayo laysa binikaaxi nikaax ma aha marka waa la xarimay sidaasayna culammadu ijmaac ku yihiin saxaabada sadrigoodii hore masaladaa khilaaf bay ahayd nasakaasay qaarkood ayna maqal sida imaam walda ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo bacdu saxaaba jaabir iyo waxaasoo dhan waxaa lagu xambaaray naskiiba weli gaarin laakiin markii dambe cumar binu khadaab radiallahu canhu waa kii ilaabiyey ninka arrintaa ku aragnaalaaba laga qaadayaa nasakii baa la ogaaday masalada ayadaa marka axad ahlu sunnaha kamida oo arrinkaa qaba ma maanta waxaa qaba bacdu firaqi daalla qolada rawaafidada la yidhaahdo walqariib cali bin abi aalib oo imaam ay ka dhigtaan shiicada ama raafidadu macsuub ay u arkaan warkiisa waxba ka hormariyaan ayaa warinaya xadiiu taxriib xadiis taxriibulmutxaf ayaa warinaya maca daalika waa khilaafeen axaadiidu masxaa lkufayna isagaa warinaya maca daalika waa khilaafeen marka waxaad garanaysaa ereyka waxba waxaa ka jirin alubeytka ay sheeganayaan iyo cali bin abi aalib iyo waxa ay sheegayaan inay waxbaba ka jirinoo ay war kale ay wataan baabu mutcadu ubiixa in la baneeyey waagi hore uma nusikha waa la nasakhay uma ubiixa waa la baneeyey uma nusikha haddana markaa la nasakhay istaqara taxariimu xaraamimadi sidaa sugnaatay ilaa yowmi qiyaamati ina xaaraam aanaysa sidaasas marka culummadu ku tageen camr khaybar loo horeysay kadibna camratulqabaa kadibna muwaafaqda maka iyo ilaa xajat alwadaac ummadu calayh salam ilaa yowm qiyaama uu xarrigay sala allah alayh wasalam qala xaddaana maxamed bin cabdillahi bn umayr alhamdani qaala xaddaana abi wakic bn dura wlbishir an ismaaciil bin abi khaalid alcays qaala wuxuu yidhi samictu cabdllahi baa maqlo yaquulu leh cabdlah bn masuud weyaane kunaa naqsuu waxaan duurtay maca rasuulilah rasuulka nuciisa calayh salam bay salaam alaysa anagoon haween wadanin muddaa la maqnaanoo raggeena cusuula iyo doobnimo iyo naagala'aanba ku dhacaysa faqulnaa waxaana alaa nastaksi maan isku taanno oo shahwadan iyo intay dhibaato loo keeni laheed xilligamas isii fanahaanaa can daalika waa naga reebay nabiga calayhi isalaatu wasalaam lama ogolo inuu isku taano takfiifu shahwa ma la samayn karaa shahwada iska yarayn karaa qofka hadduu ka cabsado inuu sira ku dhaco si kale oo wax kale iskaa waayaanna uu aan waayo qaar cooda kamid uga qabaan laakiin madarada ka imaan kartaa ka badan in waxyaalihii markaa mucaaladadii nabiga calay salam soo arkii arrimahaas ula imaan ayaa la qabaa haddii la diiday takfiifu shahwa ama isaalatu shahwa shahwada in lasgudiyo ama la yaray haddii la diiday in la badiya ka waran in la badiya ka warran qofku uu isticmaalo baqowiyaad waxaala xoojiya haddayna madarro iyo dhibaato ayna keenaynin ama dhibaato ah malaha saasaaaaura fanahaana can daalika uma rakasa lana wuxuu noo ogolaa an ninkixa mar'ata waa midkii reer noocaasiisii arrimaha inuu maartay ku ammanka halma ah isma noqoonaysaane laakiin mahakuus haweenka guursada bidkoodu mara wax lamida mara iyo ogow raashin in caanus waxay kaa ku heshiisaan ilaa ajali muddada muddada ku heshiina wada joogtaan marka muddada la gaaro kala tegaysa qaraa cabdullahi wuxuu aqriyay ibnu mascuud weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimu dayibaati maa axala allahu lakum wuxuu ilaahay xalaaleeyey oo dayib ah mase xarimin walaa tactaduu hala xadgudbina in allaha alle laa yuxibu shara mutadilku xadgudbin badinta xajgidan waxaa ka mida ah kuwa la imaada bidcada ayaa lamida ah. wixii ilaahay kuu xalaaleeye muxuu ahaa aswaajku waa mamala kala imaada haweenkiina iyo wixii aad wada leedihiin walaa taxtaju xaj gudbina ulaaika hum alcaaduuna waa kilaayihim faman taqa waraa daalika ulaaika hum alcaaduuna ibnalaalmuqtadir kuwa xaj gudba amaanaantooda ama addoommahooda gudba oo qatacay waa kala sameeya ilaahay subxaana wa tacaala ma jecleen qaarkood waxay leeyihin aayadda wuxuu usoo deliishaday ibnu mascuud ra'yi ibnu cabbaas markaa hore qabay oo mudcada inay bannaan tahay buu qabay laa tuxarimu dayibaati maxalla sadriga hore aayadda ayaa shaahid u ah oo uu deliishanaya qaar waxay maya inka dambu ujeedaayo walaa tactadu in allah laa yuxibu mutadin labadaas way وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسلام مثله فقال ثم قرا علينا هذه الايه ولم يقل قرا عبد الله بن الشيخ لفظ الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسلام قال قلنا ونحن شباب انه من يرى ايام سعودي النبي عليه السلام فقلنا وحامل يا رسول الله الا تستقسي ما استفانه ولم يقل النبي وانتم اليه وإذا قصد شكلها على زيادة العلم يراد زيادة كذا مقبورة وصل أخبارها وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن دق قال حدثنا شعب بن حجاج عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأقوع رضي الله عنهما قال وحجر عليه خرج علينا منادي رسول الله nabiga calayh salaam nahadigiisa ileen wax kasta oo maamul kasta u jira wuxuu leeyahay afhayeen iyo qofka iclaanka u xilsaaran iyo warisgaarsiinta qofku marka nabiga ala bilaal kula radaxaa ka mid ahaa marka munaadi rasuulilaah markii arrin noqo in la maqashiiyo in dawaaqa ayaa noo soo baxay nabiga naadigiisii faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qad adina lakum wuxuu idii ogolaal an tastamticu inaad ku raaxaysataan yacni mudcata nisaa haweenka mudcada haweenka mutcadooda haddaad wax siisaan haddaad haweenkiina ka maqan tihiin oo mujaahidiin tihiin oo meela socotaan waxay taas ka siisaan kuwa markaa meelaha joogtaan jooga dhowrkooda la ku heshiisaan u istimtaaca oo kadibna kala taga waa rugsa loo baneeyey waa xaajo iyo daruura sida maaragtay baktiga qofka lagu xalaaleeya markuu dhimasho ka baxo oo kale ayuu sinahaku ka cabsado lagu ogolaay bay ahayd kadibna waa la xarimo waxaa lagu wadada xalaashaa qabanoo mutawafirata si walba walbaa loo heli kara xalaasha raasada waddadaasi dadkaasi hala xiro xadaani umayat bn bistaam alxayshiy can cabdalla yaziid cali bn zuree can cabdirabaah bn lqaasim can camr bn diinaar can xasan bn maxamed casrama bn aqaba jaan bn cabdillaah ana rasuula allahi sala allah alay salam ataanaa waa noo yimid waa abaadinkiisi baa yimid faadina lanaa filmutcabu noo oggolaaday qaala waxadaanaa xasan bnu cali xulwaani qaala xadaanaa cabdirasaaq bn hamaam asamcaani qaala akhbaranaa ibnu jurayd cabdilmelik qaala cadaa qadima jaabir bn cabdillahi waa soo galay muctamiran isagoo cumraysanaya makuu soo galay maka ee ninka la yidhaahdo cadaa maki weeye alimami rabaax makuu soo gala asagoo cumro ku yimid jaabir cabdillah caddaa ka sheeganaya madani buu ahaa jaabir jaabir cabdillaahi oday fajiinaahu waan u nimid haddaan maqalay sheekhi jaabir ah madaniga ah ayaa maka soo galay jiinaahu waan u imaanay fii mansilihi meeshuu maka ka degay ayaan ugu imaanay fasa'alahu qowmu dadkiibaa waxay weydiiyey can ashaa su-aalo waa fursa ay yeereen saxaabigii nabiga calayh salaam weye xataa xadiiska u dhadheer xadiis alxaj sifatu xajati madiinata wareegay jami laga bilaabo kasoo bixintii madiine ka soo baxay ilaa iyo dhammaadka intaas ninkii la sameeyey nabiga calay salaashiisa fasa'alahu lqowmu waxay su-aaleen can ashyaa masalooyin bay weydiiyeen uma dakara mutca waxay su-aalahi weydiye waxaa kamid a lagu daray mutxan ka warrabani daawadu waxay sa siino deena aan mustaaf oogu galmaanno kadibna aan sidaas xataa weli iyo shaahidkiiyo mahraatiyi waxba ma leh faqaala nacam waa jirtin istamtacna calaa caadi istimtaacna oo raaxaysana waa abubakar waa cumar inta waa sameyn marka waa abubakar waa cumartaasi waa intaan nasakh isuna gaarin wailaa markii dambe intii kasoo intii gaadha way gaadha intii kale cumar baa gaarsiiyo taasi mamnuuc wey nasakhii nabiga alayh salaam uu nasakhay xajatu wadacla uu ta'kiidiyey ilaa yowma qiyaama mutcadu waa xaram uu yiri ayaa si toosa ah xilliga cumar radiallahu canhu kula gaadhay <coughs> qaala xadaana maxamed bn raafic قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السمعاني اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبلة هو عن طابعه او من التمر التيرة والدقيق والقبضة عن طابعه من الدقيق او قبندي راشد او يا قبل الله سيرايا ايام كل استداء على ايام معلومه انت قوم راشد islayso in bandimista ahaa dhowrkoo beri aleshiino saasaa loo ogolaan jiray arrintii dabe ikbru latiida calaa caadi rasuul xilliga nabiga calay salaam bay ahayd abubakr xata anaha camr cumar cumar baa diiday oo reeray fii shaari camar bin xunayn camar bin xunayn shaarigiisii ayaan arrintaa ayadaa keentay inuu cumar ku baraarugo oo ninkan camar bin xunayn dadkan oo waxaa lagu baraarugay in xilligii nabiga budcadu bilaabay weli wado ilaa xilligii cumarku wadaa unbaa lagu baraaruga amigooda arrinta dhagka ku hayo markaasuu cumar radi allahu canhu iclaan haam dadkii buu gaarsan wuxuu warkaasoo dambeeyana maqal looma dhowaan karo camar dad badan nasri baa gaaray warkii bay maqleen xabatilida camru cubayd iyo dad lamida la ogaaday oo warkii weli una gaarin oo iska wata tiihu marka yaa keentay cumar radiallahu canhu uu adkeeyo oo yiroo qofkii la ii keena isagoo muxsin oo nikaax dhigtay oo og inay mudxada bannaaneen oo la yimaada dhagaxa ku dilayeen abdullah ibn zubayr waa ka doona zina xukmu zinada ku xumbaaraynan xadathana xamid bn cumar bakraawi qaala xadathana cabdulwaaxid can ibn ziyaad can caasim can abi nabra qaal kuntu cinda jaabir bn cabdillah dawid baa la joogay faataahu aati qofka weydiintaan faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas jaabirow ninkii ibnu cabbaas ahaa wabnu zubayr iyo cabdullaahi bnu zubayr ikhtalafaa waxay isku khilaafsan yihiin mudcatay labada mudco labada mudco mudcatulxaj iyo mudcatunikaax mudcatulxajka waa cumratu fi ashhur xaj bilaha xajka gudaheeda in la cumraysto ama mahe xaj xaskulxaji ila alcumra iyada waa lagu fasilaayo masalada soo maray kitaabul xaj aan aad u sugtaa wa saxiix muslim uu soo fafaayeey mudcatu nikaaxana waa midna hadda baabkana ka hadlayno in gabadha lagu guursado muddo umeergaar ah waxna la siiyo kadib muddadaasana taa tago basaladaas isku haystaan ibnu cabaas iyo ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu leeyahay ma banaanee joji ibnu cabaaska waa bannaan tahay buu leeyahay kadib waa ka noqday ibnu cabaas radia allahu canhu ijmaacu saxaabay noqotay faqaala jaabir baa wuxuu yidhi facalnaahuma waan samaynay maca rasuulillaah waa jirtaa ibnu cabaas warkuu sheegay oo mudxada waan samaynay xilligii uma nahaanaa canhumaa cumar baa naga reebay falam nacud lahumaa kumaanu barin mutcatulxaji mutcatulnikax labadaba cumarba markii daba noo gabaayey waa ka tagay mutcatulxaji waxay min baabi siyaasati cumar radiallahu canhu meeheed lianlaa yaqluwa fi beyti bidawaafu kacbada inaan dawaafkuna ka qaali noqonin oo qofka hadduu jumlaysto xajkiisa cumradiisa hal safara waxaa weeyaan kacbadii baa cumro noqonaysa marra xaj u imaada marra cumro u imaada beydka marwalba macmuur ha ahaado saas ujeedadiisu ahayd wa ilaa masale ahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa amray in ashhur xaj ay cumraysan karaan waa kii suraa abdimaal buu yahay caamina haada bal liabadin abadkiisa weligeed waa sii jiraysaa fi ashhur xaj marka arrintaa iyadaa cumar wuxuu ka waday siyaasa ahaantooda iyo siyaas sharciya siyaasada waa guud sharcigadu siyaasada sharcigeedu waa laga marka siyaasa noqosho fi lisaan sharci markaad noqosho siyaasa waa siyaasa sharciya weeyaan oo masaalixda iyo wanaagga iyo khayrka ummadda ku hagaajinaysa mafaasida iyo damaqraadka iyo wixii dhibaataan ummadda ka leexinaysa taasoo xikmadda ku salaysan baa hadlaya ilmaha dhaantada iyo dulwaadunka dhaantada iyo dulwaadunkan magaalada ugu haraaya maaha ayib wuxuu leeyahay falam nacud lahumaa kumaana noqonin qaal xadana abubakr bin abi shayba qaal xadana yunus bin muxamed qaal xadana cabdulwaxid bin ziyaad qaal xadana abu umays abu cumays alhudani almascuud wasmuhu cutfa bin cabdillaah cutfat bin cabdillaahi xamidaas ibnu salamata can abihi abihiis salama bin aqwa qaala rafasa rasuula sal slam camahu baasi mudati alaaa axbari ayuu ogolaaday in haweenka laba kugu raaxayso uma nahaa canha waa ka reebay xadana qutayba ibnu saciid qal xadana li can rabiic ibnu samra qaal aljuhani can abihi abiyu samara samara binu macbad aljuhani saxaabiyu jaliil annahu qaala wuxuu yi adina lana rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu noo ogolaa bilmudxa fadalaqtu ana warajul fadayl wuxuu yi meelaha wanka raadsanoo xasiinka tansiiyo oo dhowrkoo beri ku raaxaysta fantalaqtu waan tegi ana aniga wa rajulu min ilaa imra'atin bani xaamir imra'atin haweeneydan aaday min bani xaamir ree bani xaamir meelahaasay aadeen oo awdaas weeyaan gabadh ree bani xaamir la socota kaannaha aad mooda bakratun qaalin xaydaa'an lagu dheer qaalidiina lagu dheer aad mooda days ah ayaa ku baxlan yihiin waa labadooda si toos ay jir labadooda u shukaansadeen oo ismaqlaay oo isu bandhigay masalatu baycun calaa bayci akiihi maaha asoomu calaa sawmi maslatumusaayadaa la yihahda waa musaayada hal mar aad uba labada nin hor fadhiistaan anigii busay anigii busay wadadhaan dhibaatad ma laha midkii ugu hodan baa laaki lakaadimidka inuu ogolaata midka kala bedeli karo kaannahaa bakratun caydaa gabaraan mooda qaalin geel oo lagu dheer ayaan la kulannay fa caradnaa calayhaa waxaan u bandhignaa anfusaa naftaanina waxaanay war istaag oo labadaa qodob waa qurrana miduu doono faqaalad waxay tiri maa tucdi markooda su waxaa sigaysan wax sharciga ku bannaanba hawr banaanka nabiga loo ogolaaday udukum yurgaara bada daruuriya xaaja weyaane labadan umiin dooro faqaalad waxay tir maa tucti maxaad bixinaysaa gabdara iyada gashay maxaad siinaysaa faqultu waxaan ku yiri aniga ridaaya ku adeega maarta cusub ayaan ku siin faqaala saaxiibii saaxiibkeedu wuxuu yiri ridaaya ku adeega mayka kala mara cusub marka labadii baabay awin waqaala saaxiibi ridaayi wakaana ridaayi wuxuu ahaa wakaana ridaau saaxibii saaxiibkayga ila socday gurigiisaa ajwada ka wanaagsanaa ka cosbaamagisaayuahay adinka kale aga goofiican bui wa kuntu anna waxaan ahay ashabab minu midka dhallinyaraysan asagana waa igu hoosaya gurigiisa ga fiican ana xagga dhallinyaranimada ee xiyaaba dhallinyara ahay gabadhi marka amar baa ku yar ballaadhay fikir bay u baahatay wixii la isu miisaantay maxagga marada mise xagga dhallinyarada xoogkiisa fainaa nadarat ilaa ridaai saaxiibi saaxiibka gudiisa hadday fiiriisay quruxdiisa cajaba waa cajab gelinaya waidaa nadarad hadday ifiriisa ilaya aniga ifiriiso acjabtaha waan cajab gelinaya uma qaalat waxay tiri anta adiga waridaauga go'ada yaakhiray u filan dayaraada qaatay adiga go'aadaa igu filan bay tiri kan maradiisa quruxda badan hala laabto famakaftu macaha alaaa saddex beri ayaan la nagaaday uma ina rasuulala nabiga alay salaam celaan baa soo yeeray qaala wuxuu yiri man kaana cindahu shay min hadihi nisa ninkii haweenka mid kamida haysta allatii yatamatacu uu ku tamatucayay falyukhallista ilaha jidkeeda ha sii daayo arrimaha ninka ku jira oo laga bilaabo maanta banaankaa ka maro ka baxo wuxuu siyeer waxbadu ka qaadanin mamnuuc weeyaan mutcadda balama ogole taasuu nabiga calayh salaatu wasalaam waa la joojiyey marka arrintaaya قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين بن عبد الله حدثنا بشر عن المفضل قال حدثنا عمار بن غزية عن الربيع بن سمراء عن اباه ابيس وسمراء بن معبده فزا ليله ويوما qazaa waa duuda layla waayo habeenii maalin faadana lana rasuula nabiga calayh salaatu wasalaam anabaahu qazaa maca rasuulilahi al sala slam fatxa makata maka furashadeedii qaala fa aqamnaa biha maka iyo duleedkeeda waxaan ku nagaanay hamsa casharata shan iyo toban beri oo maalmood iyo habeenadooda isku dhar talaatiina soddon cidmaal bayna leylati wa yowmi ka kooban soddon cidmaal oo habeenee maalin ka kooban waa shan iyo nabiga calay salaam wuxuu noo idmay fii mudcati nisaa haweenkay mudcadooda oo haweenkana wax siino lama caamilo fa kharajtu waan baxay ana anigu wa rajulunnin min qoomihii cidaamada ah weli calayhi korkiisana fadlun anaa ka eebareeya fi jamaal xagga quruxda anaa ka qurux badan bulee wa huwa qariibun weli wuxuu u dhowaa qurux iska daayey minada manad xagga farxumada dhanka farxumadu ku dhowaansay israacnayoo maca gurtum go'bu wata urmada ku shuqaasi tago oo gabadh ku guursado gurdii aniga maradaydu sin khalaqun duug weeye ama burda ibna cami ina adeerka ibihiisu fa gurdun maro weeye jadidun cusub qabun cusub xataa idaa kunnaa markaan marayna beesar marka meelihii baadihii baa la aaray oo toogii baa la maray reeraa la reesanaya maka marayna hoosteeda oo gaclaa dhanka fare miday ahaataba fataraqatnaa waxaa nala kulantay gabadh زي بكرة المتقابل جه له العن العنضة والغنى تصمر فيها أداية تصمر وكروية طيب بكرة العنضة يعني الغنى المنورة فقلنا وحامل هلك مرة أن نستمتع القرى حيث بيك أبي أحد ونقامة منهم بقى لو قلي هاي كيف الله من أقرائسة قالت حجري وماذا تبدياني محاد خليس مبينهم فنشر كل وعلمه وروح فريدي أو كان بحيمنا علينا كلهم رئيس qolada fiihi taa wataa fajacalad waxay kaba gashay gabadhii kuga gashay tamuu ila rajuli labadii nin bay fiirinaysaa labadii ayay fiirin waysaa iskaga fiirinaysaa ilemaa ninkeerata waa ina iska fiiriso ninkii guusada ama qaarato marka wayaalahaa wuxuu arkay oo ku baraarugay saaxiibiyii aniga saaxiibkeed wuxuu ku baraarugay tamuu inay fiirinaysaa asaga ilaa cidfiha goongood iyo iskeedsa u fiirinayso arkay waa qalbiga qaalabka oo siisay ninkan sabra inay siisay xaggan qaabishay habeedan ay jasiyadu fiirinaysa asaga ayay yuu dareemay marka wuxuu yidhi kaalla xataye xagga go'atus fa qaala wuxuu yidhi ina burda haadaa kan aad su jeeda buradiisa duug weyaa ka hortagin wa burdi maradeeda jadiidun cusub oo hadan aad dhalaanaysa quruxsane iga fiirigii marada fiirigii midna aad ku jasatay maradu wadada fiiri fataquul ayadana waxay leedahay abaa ka sheegin burda haadaa kan maradiisuba laabaasa bii dhib ma laheen talaata minaa saddex shiro waa waxay ogoshaga rabta wee maskaxda imaanka uga galay marka wax ka sheegaasi ooma jeedo waayjir dhib male maradiisa xataa dhib mala maradiisa dhib male ku adaabsan raacday uma stamtactu minhaa waa sabratu bn maxamed aljuhani waxaad akoota u raaxaystay falam aqul ma xataa xaramaha rasuulullaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xarimay taxriiman abadiyan sarmadiyan xadatulwadaacna nabiga calayh salaam wuxuu ku daraybaa dordaarankiisiba ku daray sala allah alay wasalam in la xarimay waxaa la yihahda madxab xadatana axmed binu saciid bnu sahri daaramiy xadaana abu nucmaan wasmuhu maxamed bn fadl asadus qaala xadaana wahayb bn khaalidin qaala xadaana cumara bn qasiya xadaanii rabiic bn sabr ajuhari an abihi sabra bn macbad aljuhani qaal kharajna maca rasuulila caama alfatxi sanadkii maka la furtay ilaa makata fadakara guda xadiidi bish zaada qaal wahal wasmuhu daalika gabadhi waxay tihi waxaad adsanaysaa muddo ku meedgaaraha marada kuu qabaynaadan ma wax bannaan tahay sharcan ahaan gabadhi waa gaban cafiifada muslimada ayaguna waa saxaabiyaan iyo daliilaan xalaal baa la raadsanaya xaraam ina ma raadinayo arrintu sharcigii baa ogolaaday oo xoogo fasaxa bixiyey fasxiga laga faa'idaysan rabaa waan mascuud daalika haabay dhaheen wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka qaal ina budda haadaa khalaqun maxxun midkanaad fiirinaysa maradiisu waa khalaq mara duuga maxxun oo aad duug waa maxaalimta o dhan waa tirtirantay maxaa maxaalim ah midabadeeda dhan waa baabaaday waata marada duuga fiir isagaa raba qaala xadadana maxamed ibn muana